أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka saddexaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jirnay kitaabkii sifatu salaati nnabiyi sala allahu alayhi wasalam khaasatan waxaynu ku jirnay qaybta ku saabsan istiqbaal kacba aan kusoo yaro celinna inta ugu dambaysa wuxuu sheikhu yidhi raximah llah wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan mararka qaarkood idaa araada markuu doono an yatatawaca inuu sunnaysto markuu doono calaa naaqatihi hashiisa korkeeda inuu ku sunnaysto markuu doono istaqbala biha wuxuu la qaabilaa alqiblata qiblada ayuu la qaabilaa oo wuxuu u jeediyaa xagga qiblada fa kabbara waa takbiirtaa oo allahu akbar buu yidhaha takbiirat lixraam humma sallaa dabeedna waa tukadaa xaysu wajahahu rikaabuh meeshuu u jeediyo rakuubkuu fuushan yahayba meeshuu ula jeesto ayuu u tukadaa nebigu sala allahu alayh wasalam xadiidkuna waa xadiis saxiixa abu daawuud wakayruhu baa soo wariyey ibnu sakan iyo ibnu mulaqin iyo cabdulxaq ilishbiili iyo albani intuba waa quweeyeen xadiiska qaarkoodna tasxiix baabay tilmaameen riwaayada xadiiskana kuma sugna lafdiga axyaanan ee sheikhu waxa uu ugu daray maadaama axaadiista qaarkood aynay caddaynayn mas'aladan wuxuu ku xambaaray xaaladaha qaarkood inuu nebigu caynkaas samayn jiray axaadiista kale mawduucan ku soo aroortay qaarkood ma sheegayaan mas'aladan mana nafyinayaan dabeedna sheikhu tafaquhan ayuu markaa u yidhi marmar bay saasi dhici jirtay laakiin xadiiska inaynay ka mid ahayn wuxuu kuugu tilmaamay labada jiitimood ee uu hareeraha ka mariyey taasuu kuugu tilmaamay ahlucilmiga qaarkoodna xadiidkan waxay u qaateen inaanay marmar arrinkani dhici jirine cala alitlaaqba inay ahayd oo nebigu sala allahu alayh wasalam marka uu salaad sunno ah safar isagoo ku sugan uu tukanaayo oo rakuubkiisa ku dul tukanaayo inuu mar layba xidhashada uu salaadda xidhanayo inuu daabadda u jeedin jiray xagga qiblada oo la qaabili jiray saas aawadeed culamada qaarkood waxay ka daliishadeen inay waajib tahay takbiiratul ixraamka in loogu xidho xaaladda caynkaas ah xagga qiblada iyadoo loo jeedo in loo xidho laakiin sheekha waxaa ka muuqata inaanu ka qabin taasi inay waajib tahay maadaama uu ku xambaaray xadiiskan in looga jeedo xaaladaha qaarkood inuu nebigu caynkaas samayn jiray ee ay tahay shay wanaagsan ama mustaxaba sidaana wuxuu yidhi axaadiista inuu is yidhi yacni sidaa ku kulmiyo isugu keen laakiin culammada kale waxay marayaan bacdu ahlicilmi kollay iskuma raacsanee waxay marayaan axaadiista kale maadaamaynay u tacarudin mas'aladan oo aynay u bambixin oo sheegin lama mid aha inay nafiyeen ama khilaafkeeda sheegeen saas aawadeed ziyaadadan inuu marka hore la qaabili jiray xagga qiblada oo dabeedna xaggaa salaadda u xidhan jiray takbiiratulixraamka isagoo qiblada u jeeda inay tahay ziyaado xadiiskani la gaar yahay marka hadduu sugnaado inay tahay masalo loo idaafaynayo adilada kale intay sheegtay uma sallaa xaysu wajahahu rikaabu alfaadda qaarkood waxay sheegaysaa xaysu kaana wajhu waana isla macni meeshuu wejigiisu u jeedaba waa u tukan jiray madaahibta qaarkood waxay ku qaydeen marka ruuxu oo salaad sunna'a tukanayo safarna ku sugan yahay daabadda korkeeda ku tukanaayo waa marka xagga uu soconaya ay tahay xagga qibladu ka xigto laakiin daabaddu hadday qiblada kala jeesanayso gees kale iyo jiha kale uu u socdo xalka caynkaasa salaaddiisu waa buraysaa bay yidhahdeen bacdu lmadaahib mas'alada caynkaasay qabaan xadiiskan suma sallaa xaysu wajahahu rikaabuna waxay ku xambaareen xagga qiblada ayay ku qaydeen laakiin ra'yiga madaahibta qaarkood ay mareen waa qalad waa kalad saxiixuna waxay tahay inaan loo shardinaynin xagga daabaddu ula jeedo intuu salaadda ku jiro oo dhammi inay xagga qiblada tahay waxaana caddaynaya inaan taasi shardi aynay u ahayn axaadiista qaarkood oo saxiixa anas ibnu maalik waxaa ka asaxday inuu salaad tukaday sunno ah isagoo safar ku sugan deedna taabicigii ka warinayay baa wuxuu yidhi waxaanu aragnay isagoo tukanayo oo aan qibladiiba u jeedin markuu ka baxay baanu ku nidhi meelaan qibladiiba ahayn baad u tukatay markaasuu anas ibnu maalik uu yidhi haddaanan nebiga ka arki lahayn sala allahu alayhi wasalam ma sameeyeen xadiiskaasina waa saxiix marka waxay ku tusinaysaa uma sallaa xaysu wajahahu rikaabuh inay tahay cala aliطlaaq hadduu xagga qiblada ula jeesato rakuubka ula jeesto iyo hadduu qiblada kala jeesto mar hadduu sunno tukanayo safarna yahay rakuubna saaran yahay inayna farqi ka lahayn ee gees woolo ula jeestaba ama daabaddu ula jeesataba inugu tukanayo wa kaana yarkacu wa yasjudu calaa raaxilatih wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yarkacu mid rukuuca buu ahaa wa yasjudu sujuuda calaa raaxilatihi daabadda uu saaran yahay ama neefka uu saaran yahay korkeeduu ku rukuuci jiro o ku sujuudi jiray imaan bira'sih wuxuu rukuuci jiray oo sujuudi jiray xaala kownihi uu yahay muumi'an mid tilmaamaya bira'sihi madaxiisa ku tilmaamaya rukuucdii iyo sujuuddii oo hoos u foorarinaya in sujuud ama rukuuc looga jeedo waxaa lagu samaynayaa tilmaamis madaxa markaa hoos loo fororiyo oo lagu tilmaamo ima waa tilmaan waa ishaara wa yajcalu sujuuda wuxuu ka yeelayaa sujuudda akhfada mid ka hoosaysa min alrukuuci rukuucda ka hoosaysuu ka yeelayaa xadiiskana imaam axmed waa tirmidi baa soo wariyey tirmidina waa saxiixiyey culamo kalena waa saxiixsay waxaa laga qaadanayaa markaa ruuxu oo daabadda korkeeda sunnihii ku tukanayo marka safarka in rukuucdii iyo sujuuddii uu tilmaan kaga kaaftoomaayo uu madaxa ku tilmaamo ku ishaaro taasina waa takfiif laynaga khafiifiyey si ruuxu safarkiisi isagoo u wataa salaadihii sunnayaasha ahayd uu la iman karaayo socodkiina isagoo iskaga jira laakiin sujuudda iyo rukuucda wuxuu ka yeelayaa sujuuddu mid hoosaysuu ka yeelayaa maadaama sujuuddu rukuucda ka hoosaysay waa in tilmaan isleeg aynay ah noqon foororinta madaxa uu foororinayaa marka sujuudda waa inay ka hoosaysaa foororinta madaxa uu foororinayo marka rukuucda wa kaana ida araada an yusalliya alfariidata nazla faistaqbala alqibla wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa araada markuu doono an yusalliya alfariidata inuu tukado faralka nazala waa soo degi jiray fastaqbala alqiblata wuxuu qaabili jiray oo u jeesan jiray qiblada xagga qibladuu u jeesan jiray xadiiskana bukhaari ayaa soo wariyey iyo imaam axmed marka faralkii sidaas oo kale laguma samaynaayo oo ruuxu isagoo rakuubkii iska saaran faralkii kuma tukanaayo ee waa inuu soo degaayo arlada ku tukadaa ou qiblada qaabilaa ow qiblada yacni qaabilaa qiblada qaabilitaankeedu marka ay ruuxa ka dhacayso sheekhu waa inoo keenaya wa ama fi salaati alkhawfi ashadiidi salaadda salaatulkhawfka ama wakhtiga khawfka salaadda la tukanaayo cabsidaasoo mid daran ah salaaddeeda gudaheeda miyaa faqad sanna sala allahu alayh wasalam wuxuu u jideeyey sala allahu alayh wasalama nebigu liummatihi ummaddiisa an yusalluu inay tukadaan rijaalan xaalay luga ku soconayaan qiyaaman xaalay taagan yihiin calaa aqdaamihim lugahooda ay ku taagan yihiin inay ku tukadaan aw rukbaana ama xaalay wax fuushan yihiinba inay tukadaan sidaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam u jideeyey mustaqbili lqiblati way u idaafaysantahay sidaas aawadeed baa nuunkii loo jaray mustaqbiliina ilaa asalku ahaaye mustaqbili lqiblati qiblada xaalay qaabilayaan oo xagga qiblada u jeesanayaan aw hayra mustaqbiliiha ama xaalaynay qiblada qaabilayn oo xagga qiblada aynay u jeesanayn inay tukadaan xadiiskana iyo muslim baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam ida ikhtalatuu fainamaa huwa altakbiiru waalishaaratu bilra'si ida ikhtalatuu hadday isdhex galaan oo isku dhafmaan oo cadowga la isdhex galo fa innamaa huwa altakbiiru waalishaaratu bira'si wax kalaba maahee waajibku waa atakbiiru in la takbiirto oo allahu akbar la yidhaahdo waalishaaratu bilrasi madaxana lagu tilmaamo wakadaa waxyaalaha kale la akrinayana waa la akhrinaya hadday faatixada tahay hadday atixiyaadka tahay hadday tahay adkaaraha kale ee gudaheeda lagu akrinaayo salaada xadiiskana waxaa soo wariyuu sheikhu yidhi bayhaqi waxaanu ku soo wariyey bisanadi saxiixayn sanadka saxiixaynkuu ku soo wariyey marka waa calaa sharti albukhaariyi wa muslimin cabsidu waxay u qaybsantaa laba qaybood cabsi yadu sahlan oo cabsi ay jirto cadowgii laysu muuqdo laakiin haddana laga tukan karaayo oo sidii ay salaaddu ahayd asal ahaan loo tukan karayo marka xaaladda aynay cabsidu darnayn waa in salaaddii la tukadaa oo dhulka lagu tukadaa bimacnaa rakuubka korkiisa aan lagu tukan rukuucdii iyo sujuuddiina waa in sideedii loo rukuucaa qibladana waa inaan laga jeesan aayaddii aayatu nnisaa waa tii ku soo aroortay oo salaatulkhawfka lagu sheegaya xataa sida jamaacada ay u tukanayaan salaatuljamaaca waa tii aayaddu tilmaantay oo inay tartiib sameeyaan qaarkoodna ay gaadhkii ku qabanayaan oo cadowgii ay iskaga ilaalinayaan qaybina ay salaaddii sii tukanayso axaadiisuna waa sii caddaysa waa sii bayaamisa marka cabsidaasi markaynay darnayn ayaa sidaas yada a la samaynaya ama haddii cabsidu ay daran tahay oo cadowga la ysdhex galo oo lays eryanaayo xaalka caynkaas ah salaadda sideedaa loo tukanaya sidii loo kari karo fattaquu llaha ma istatactum waana ta aayaddu sheegtay aayatu lbaqara fain khiftum farijaalan aw rukbaana faida amintum fadkuru llaha kamaa callamakum ma lam takunuu taclamuun waana ta xadiidkani sheegayo aayaddana ilaahay wuxuu uhi fain khiftum haddaa baqataan waxaa loo jeedaa cabsida aadka u daran ee cadowgii lays eryanayo ama la galay farijaalan aw rukbaana waxaad tukataan idinkoo caga ku soconaaya oo lugaynaya ama cagaha ku soconaya ama cagaha ku ordaya iyo idinkoo rakuubba fuushanba tukada xadiiskuna waa sii caddeeyey khawfka aayaddu sheegaysana waa khawfka aadka u daran ee cadowgii lays dhex galay ama lays eryanayo taasina waxay ku tusinaysaa diintu inay yusri tahay oo aanu ilaahay wax xaraja korkeenna aanu yeelin wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj taysiirka ilaahay inoo fudaydiyey ayay ka mid tahay sharciyeynta laynagu sharciyeeyey cabsidaa daran marka lagu sugan yahay gudaheeda in sidii loo kari kara loo tukado istiqbaalkii qiblada la qaabilayayna markaa ruuxa waa ka dhacaya oo faralkii inuu xagga qiblada u jeestaa markii hore waxay ahayd dee mid sharti ah, laakiin cudurdaarkaa daraaddeed bay u dhacday alxaafid ibnu kasiir kitaabkiisa irshaad ulfaqiih la yidhahdo waxa uu ku sheegayaa muslimiintu waxay ku ijmaaceen buu odhanayaa ijmaacan daruuriyan ijmaac daruuro loo nisbeeyey in qiblada qaabilitaanka la qaabilayaa ay tahay shardi u tahay salaadda cudurdaar inuu baajiye mooyaane haddii cudurdaar laga maran yahay qiblada in la qaabilaa oo qiblada loola jeestaa salaadda inay shardi tahay bay muslimiintu ku ijmaaceen ijmaac daruuri ah marka acdaarta cudurdaarka ahe ee ruuxa uu ka dhacaayo qibladii inuu qaabilo xagga sunnaha dee waxaynu soo aragnay iyada in la fudaydiyey oo safarkiibaba laynoo banneeyey in ruuxu u tukan karo meelaan qiblada ahayn markuu xagga qiblada salaadda u xidhay dabadeed isagoo rakuubkiisi iska saaran wakada gawaadhida markaa la fuushan yahay iyo tareemada iyagana saas si laeg waa loogu tukanaya laakiin waxa weeye tareemada iyo waxa suuragal ah in waxa weeye qibladii markaa loo jeesto iyaga markaa qibladii waa la ysaga jeesanaya qibladii waa loo jeesanaya iyaga mar hadday suuragal tahay ama xagga faralka iyada marka aanu ruuxu u jeesan karayn qibladii faralkaa jeesiga qibladu waa ka dhacaya markaan u jeesan karayn waa markaa cabsida daran jirto kow waxaa kaloo la mid ah ruuxii haddii la dirqiyo oo la khasbo amaba la xidho oo meel baa lagu xidhay geesaan qiblada ahayn baana loo jeediyey khiyaar isagii ma leh waa ruuxa xidhan wejigiisina qiblada uma jeedee waa ka jeedaa siduu kari karo ayuu tukanaya mar haddaan u jeesan karay qibladii waxaa la mid a ruux baa dooni la qarqoontay loox buu helay looxii buu qabsaday waa fuulay looxii gees buu u jeedaa khiyaar ma laho gees kale uma jeesan karo sidiisaasuu u tukanaya sidiisaas ayuu u tukanaya ilaahay waxau yidhi fattaquu llaha ma istatactum ilaahay ka baqa intaa kari kartaan nebiguna wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam cabsidani kuma gaara ha darani cadowgii gaalaad marka la dagaalamaya keliya shuftaaba heshay oo qofkii eryanaysa salaaddana wakhtigeedu waaba gabaabsi jihadu isleeyahay waad u baxsan karaysaa xaggii qiblada hadduu u cararo waaba bannaan cadowgaasina bixin maayo wuxuu isleeyahay xaggana gabbood uu cararayaa sidiisaasuu u tukanaya culammadu waxay yidhahdeen hadduu bahal eryanayna waa lamid wa kaana sala allahu alayh wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa maa bayna almashriqi waalmagribi qibla qoraxdu halkay ka soo baxda iyo halkay u dhacdo dhexdooda waxa ku sugan qiblatun qibla ayaa ku sugan xadiiskana waxaa soo wariyey tirmidi iyo xaakim labadooduna waa saxiixiyeen culamo kaloo quwaysay ama saxiixisayna waa jirtaa xaafid ibnu xajar buluuqulmaraamka wuxuu ku odhanayaa wa qawaahu lbukhaariyu xadiiskan waa quweeyey bukhaari oo wuxuu ku sheegay inuu qawi yahay inkastoo cibaarada bukhaari tilmaamay muqaarano ay ku saabsanayd laba xadiis uu isbarbar dhigaayo xadiiska cabdullahi ibnu jacfar iyo xadiidka abi macshar marka taqwiye mutlaqa ah ma aha baa bacdi yidhaahdeene waxaa laga tilmaamayaa nisbada marka loo eego xadiiska abi macshar ayuu aqwaa ka yahay laakiin taasi nafiin mayso yacni marka dacfi inuu ku sugan yahy oo sida tirmidi u yidhaahdo oo kale xadiidkani waa asaxu shayin fi lbaab almuhim ahlucilmiga qaarkood xadiidka waa saxiixiyeen sheekh albanina waxaa ka muuqata saniiciisa inuu markaa saxiixiyey waxaanu ku caddeeyey tasxiixana uu ku bacdhabay kutubihiisa kale ow irwaagu ka mid yahay waxa uu tilmaamayaa xadiidku galbeed iyo bari inay u dhaxayso qiblo taasna waxaa laga qaadanayaa kacbada caynteeda in la qaabilaa inaynay waajib ku ahayn dadka ka fog dadka ku dhow ee kacbada arkaaya ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa inuu kacbada caynteeda lafteeda ruuxu qaabilaa ee u jeestaa sidaas aawadeed ayaa kacbada agteeda marka lagu tukanaayo safafka waxaa goobo looga soo dhigaayo sidaa loogu soo wareejiyaa si aan markaa kacbadii meelaan ku beegnayn ruuxu aanu ugu tukan ee wejigiisu ruux walba uu ugu beegmo kacbada lafteeda waayo safafka sidaynu inagu u safanno waa saf dheer oo sidaa u siman dadka kacbada arkaya uma saftaan ee waxay u saftaan si gooba ah bay u saftaan oo gees walba kacbada sidaasaa loogaga soo wareegsan yahay waa giraan oo kale safku waayo kacbadu dee waa yar tahay masaafadeedu oo makaankay ku sugan tahay ma weyna haddii safkii sidaa loo taxo intaa yare ku beegan mooyaane inta kale salaadoodu kuma beegna kacbadii sidaas aawadeed dadka cayntii kacbada arkaaya waxaa waajib ku ah kacbada lafteeda inay qaabilaan ama dadka inay kacbadu u muuqanin yaga waxa saaran geesta ay kacbadu ka xigto inay u jeestaan dadkeenna markaa ka fog waxa ina saaran kacbadii geesta inaga xigta uun jihada inaga xigto inaan u jeesano dadkay waqooyi ka xigto waqooyi u jeesanayaan dadkay koonfur ka xigtana koonfur bay u jeesanayaan dadkay kacbadu galbeed ka xigtaana galbeed bay u jeesanayaan dadkay bari ka xigtaana bari bay u jeesanayaan yacni meel kastoo la joogaba kacbadu geestay kaa xigtuunbaaba loo jeesanaya imanka dadka madiina jooga madiinatu rasuul sala allahu caleyhi wasalam maki waxay kaga beegan tahay koonfur bay ugu aadan tahay ama kaga beegan dee waxay u soo tukanayaan xagga koonfureed bay usoo tukanayaan dadka madiine jooga innagu laakiin halkaynu joogno kacbadu waxay naga xigtaa waqooyi waqooyiaanu u jeesanayna maa bayna almashriq waalmaqribi qibla dadka dhammaan sidaa uma wada aha ee hadalkani madiine iyo ciddii ku beegan ee ama ka sokaysa ama ka sii shishaysee ku sii beegan oo kalaa lagula khitaabaya wakadaa innaguna waa soo gudagelaynaa oo reer madiine waxay kaga soo beegan yihiin kacbada waqooyi ay ka xigaan kacbaduna koonfur bay ka soo xigtaa innaguna kacbadii koonfur baynu ka xignaa kacbaduna waqooyay inaga xigtaa marka labadaa jiho oo waqooyi iyo koonfur ah cidda kacbada ka xigta waxaa lagu odhanayaa maa bayna almashriqi waalmagribi qibla ama waqooyi kaga beegan waxaa lagu odhanayaa maa bayna almashriqi waalmagribi qibla yacni galbeed iyo bari dhexdooda qibla ku sugan oo jihadaas haddaad u jeesato uun qibladu kaa xigto waa kugu filanta ama dadka kacbada ka xiga galbeed ka xiga ama bari ka xiga yaga nisbadoodu cala alqiyaas waxay noqonaysaa marka looga qiyaasto xadiidka maa bayna alshamaali waaljunuubi qibla yacni waqooyi iyo koonfur waxa u dhexeeya waa qiblay noqotay baa markaa laga tilmaamaya ama waa qiblo saasuu markaa macna ahaan noqonaya marka dadka aan kacbada iyagu arkayn jihada kacbadu ka xigto ama geestay kacbadu ka xigto un waa u jeestaan فول وجهك شطر المسجد الحرام شطر وبمعنى نحو وقال جابر رضي الله عنه waxau yidhi jaabir ibnu cabdillaah radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee kunnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fii masiiratin aw sariyatin waxaanu ahayn buu yidhi maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay la jirkiisa fii masiiratin qaar markaa socod ku sugan baanu ahayn aw sariyatin ama waxaanu ahayn qaar ciidan markaa gaado ah ku sugan ayaanu ahayn ama ilaalo ah sariyadu ciidanka yar ee la diro aan ciidan weynaha ahayn ayaa sariya la yidhaahdaa fa asaabanaa khaymun waxaa na haleelay daruur baana heshay daruurtu markaa cirku jiq noqdana xidigihii wax lagu tilmaansanayay iyo waa qarsoomayaan ruux hadduu safar yahayna xidigana uu arki waayo waxaa dhici karta inuu jihooyinka kala garan waayo fataxaraynaa wakhtalafnaa fi lqibla fataxaraynaa waa ku dadaalnay oo waa u qasadnay qibladii inaanu garanno oo xagga qiblada u tukanno taxarigu waa dadaalkiiyo qasadka wakhtalafnaa fi lqiblati waxaanu isku khilaafnay qibladii fasallaa kullu rajulin mina fasallaa waa tukaday kullu rajulin nin kastooo mina annaga naga midii calaa xidatin keli ahaantiisu u tukaday yacni sida ay ula muuqatay qibladii jihaday ula muuqatay buu tukaday fa jacala axadunaa yakhudu bayna yadayh wuxuu gudagalay axadunaa midkayo yakhudu bayna yadayhi inuu khad calaamada jeexaayo hortiisa yacni ka jeexayo isagoo ku yacni markaa calaamadinaya jihaduu u tukaday mid weliba halkuu u tukaday calaamad buu ku dhigay inuu xaggaa u tukaday linaclama si aan u ogaanno amkinatanaa meelaha yaga aan u ogaanno bimacnaa mid waliba meeshuu u tukaday suba markaa u garto waxay doonayaan markay subaxa markaa waa bariistaan bal inay eegaan inay si saxa u tukadeen oo jihadii saxda ahaydii u tukadeen iyo in kale falammaa asbaxnaa markaanu waa beriisannay nadarnaahu waa eegnay ay nadarna ilayh waa min baabi xadfi walinsaal waayo nadara oo bimacnaa absara ahi mutacaddi ma aha ee ilaa bay ku gudubtaa ilaa ayay ku gudubtaa amaa nadarada mutacaddiga ahi waa bimacna alintidaar unduruuna naqtabis min nuurikum ay intadiruuna baa loo jeeda haddaba tan intidaar loogama jeedo waxaa looga jeedaa bimacna alibsaar arag baa loo jeeda waa tii laazimka ahayd ee ilaah ku gudbi jirtay min baabi alxadfi waliisaal weeye falamaa asbaxnaa markaanu waabariisanay nadarnaa ay nadarnaa ilayhi khadkii baanu eegnay fa idaa naxnu sallaynaa calaa hayri qibla waaba annagii oo u tukannay meelaan qibladii ahayn fadakarnaa dalika lilnabiyi sal allahu aleyh wasalam waxaanu u sheegnay buu yidhi arrinkaas nebiga sala allahu aleyh wasalam baanu u sheegnay falam ya'murna nebigu sala allahu aleyh wasalam nama amrin bilicaadati ku celin aanu salaaddii ku celinno nama amrin wa qaala qad ajza'at salaatukum waxaanuu yidhi qad ajza'at waa idinka gudday salaatukum salaaddiinna oo waa idinka asaxday xadiidka waxaa soo wariyay daara qudni iyo xaakim iyo bayhaqi siduu sheikuu yidhi walahu shaahidun cinda tirmidiy wa bni maajah waxaanu xadiidku leeyahay shaahid kale oo min xadiisi camr ibni rabiica ah oo tirmidi iyo ibni maajah ayay soo wariyeen iyo wa aakharu cinda atabaraani iyo mid kale oo tabaraani ku sugan dabaraani agtiisa ahaaday bimacnaa dabaraani ku sugan oo dabaraani soo wariyey wa huwa mukharajun fi lirwaa xadiiskana waxaa lagu takhriijiyey oo shiikhu yacni ku takhriijiyey irwaaga kitaabka leh irwa lghaliil calaa kulli xaal xadiiskan sixadiisa waxaa ku sugan khilaaf fara badan culamo badan baa daciifinaya shawaahidda uu shiikhu sheegayna waxay yidhaahdeen shawaahiddaasi saalix uma aha in xadiiska lagu quweeyo culamada xadiidka daciifsayna waxaa ka mid a bayhaqi waxaa ka mid a ibnu xasmi waxaa ka mid a ibnu jawzi waxaa ka mid a ibnu cabdilhaadi waxaa ka mid a ibnu kasiir waxaa ka mid a nawowi waxaa ka mid a ibnu khataan nawowi waxa uu ku sheegayaa kitaabkiisa majmuuca ibnu kasiir waxa uu ku sheegaya kitaabkiisa irshaad lfaqiiha marka sixada xadiidka waxaa ku sugan khilaaf riwaayaadka qaarkoodna dacfigoodu waa daranta aksarka riwaayaadka xadiiskan lagu soo wariyey hadduu xadiiska jaabir yahay hadduu xadiiska camir ibnu rabiica yahay waxa weeye waa daciif bale dacfigoodu waa daran yahay saas aawadeed waxaa markaa arjaxa inaan xadiisku saxiix ahayna daciif yahay oo aimmadaa badan siday ku tageen baa saxiixa sharaxa buluuqa aan sharxay laftiisana saasaan maray oo wakhti hore ahaa inuu xadiisku sida raajixa daciif yahay xadiisku hadduu asixi lahaa waxaa laga qaadan lahaa haddii ruuxu ijtihaado oo intuu qibladii garan waayo dadaalo oo qibladii siduu malihiisa u badiyo ee ijtihaadkiisu gayaysiiyo uu u tukado wakhtigiina sidaa ku baxo dabeedna bacda alwaqti u ogaado meelaan qibladii ahayn inuu u tukaday inaanu salaaddaa ruuxu soo celinayn inaanu salaadaa ruuxu soo celinayn fiqi ahaanna min xaysu nadar marka laga eego waa mas'alada culammada badankoodu qabaan waana sida qawaacidu keensanayso waxay culammada qaar kala farqinayaan wakhtigii oo baxay iyo wakhtigii aan bixin haddii wakhtigii oo baxay u ogaado meeqdii ahayn inuu u tukaday markaa horena uu ijtihaaday iyada ma soo celinayo laakiin wakhtigii haddaanu bixin oo wakhtigu joogo culamada qaar waxay leeyihiin waa inuu salaaddii dib u tukadaa masaa-isha qaarkoodna waa dhacdaa in la kala farqiyo marka wakhtigu baxay iyo markaanu bixin waa dhacdaa in la kala farqiyo almuhim ruuxii mar hadduu ijtihaad la yimi oo dadaalay qibladana uu garan waayey waajibkii saaraa waa inuu ijtihaadkaa ku tukado laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waayo ilaahay nafna ku kallifi maayo intay kari karaysa mooyaane wax kale ilaahayna wuxuu ihi fattaquu allaha ma istatactum marka waajibkii saaraa mar hadduu gutay yacni wax kale ma saara ahlucilmiga qaarkood xataa waxay qabaan wakhtigu hadduu joogo inaan icaada jirin waana qowl quwadiisa leh xataa waxay fardiyeen oo qadareen masalo masaladaasoo ah haddii ruuxu intuu dadaalo qibladii intuu garan waayey buu dadaalay wuxuu u badiyey qibladu inay jihada ka xigto ragcad markuu tukaday buu wuxuu is yidhi intuu fekeray war qibladu xaggaa maaha war waa geestan kale dannigiisii haddana malihiisii wuxuu ku qaalib noqday sida kale ragcadda labaad jihadaasi u jeesanaya bay yidhahdeen walow haba keensato afarta ragcadood midba jiha inuu u tukado haddii mid walba danniga qaalibkaa markaa sidaa ugu dhacday waa ugu ansaxaysaa bay yidhahdeen oo hadduu u badiyey ragcad markuu tukaday qibladu xaggaa inaynay ahayn ee xaggan kale tahay maxaa loo odhan waayey ka baxa daba salaadoo midaad hadda bilaabatay geesta kale aad u badisay qibladu inay tahay u tuko waxaa sidaa loo odhan waayey yaqiin iminka qudheeda ma hayo in qibladu xaggan tahay ijtihaad iyo dadaal iyo male haalib ah uunbuu ku helay inay qibladu xaggan ka xigto walijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad qaacidaduna waxay tahay ijtihaad ijtihaad laguma buriyo ijtihaadka dambe kama xoog badna ijtihaadkii hore mar hadday caynkaa tahay arrinkaa hore ee ragcadda hore ee u dhacday jihadaa uu tukaday ijtihaadna ku dhacday malihiisuna sidaa haalib ku ahaa malo kale oo xoog badan baa caariday oo jiho kale ah kii hore burin maayo ee hadda ugu camal fal yacni markaas laga bilaabo ku camal fal laakiin tii hore kuma burinaysa leanna alijtihaada laa yunqadu bilijtihaad marka ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan haddii wakhtiga gudihiisa lagu jiro iyo haddaan lagu jirin marlayba salaaddii ruuxu markaa uu ka ijtihaaday xagga qiblada oo uu ka dadaalay oo uu ka fekeray oo wax eegay oo amaaraadka u fiirsaday oo malihiisa si uu badiyey geestuu u tukadayba waa ugu ansaxaysaa saas yada ah ayaa culammada badankoodu ay markaa mareen masalada markaa xadiidka haddii aanu asixinna waxay culammadu ka qaadanayaan adilada guud ayay markaa ka qaadanayaan arrinka yacni waxa weeye khata'a uga dhacayna intuu kari karayayna uu la yimina waxba kama saaro waxba kagama noqonayo waayo ruuxu mukhaalafadan uu la yimi ee uu qibladii khilaafay waxay ka dhigantao kale min qabiili maxduuraat waxyaalaha ku saabsan khata iyo jahliga markay ka hadlayaan qaacido ama daabit bay sheegaan daabitka waxay yidhahdaan culammadu siduu siyuudiba ku sheegay kitaabkiisa la yahay alashbah wannadaa'ir iclam ana qaacidata alfiqhi ana anisyaana waljahla musqitaani liismi mutlaqan wa ama alxukmu fain waqaca fi tarki ma'muurin lam yasqut bal yajibu calayhi tadaarukuhu walaa yaxsulu althawaabu almutaratibu calayhi licadami alitimaar wa ama manhiyin canhu falaa isma calayhi mutlaqan xoogaa waa hadal yaro dheer laakiin waa daabid muhim ah waxa uu yidhi waxaad ogaataa in qaacidada fiqigu ay tahay sideedaba ilowshiyaha iyo garasho waagu dembiga calal itlaaq waa ridaan oo ruuxu wuxuu ilaawo dembi kuma qabo ha ahaato waajib laga tegey ama ha ahaato xaaraan la sameeyey waxaanu garanayn eh, oo garasho waa uga tegeyna ama uu sameeyeyna yadana dembi kuma qabo culamadu waxay ku qaydaan waa haddii tafriid ruux aanu la iman amaa xagga xukumka miya markii ismigii mutlaqan inuu ka dhacaayo uu sheegay ayuu wuxuu yidhi xagga xukumka miya haddii ma'muur laga tegay ay ku saabsan tahay oo nisyaanka ama jahligaasi ku dhacay shaygaasi ka dhici maayo ee waxa waajiba inuu tadaaruko oo uu ka daba tago oo la yimaado waayo thawaabkii ruuxu ma helaayo ka tartiibsamayey ficilka waajibkan in la sameeyo ah maadaama aanu amarkii la imano fulin haddii haddaba wax manhiya uu ku dhex dhaco nisyaanka ama jahligu falaa shay'a fiih wax isaga saarani ma jiro manhigaas aan baabulitlaaf ahayn shay manhiya oo aan baabulitlaaf ahayn oo wax markaa xaq cid kale leeyahay inuu xoolihiisii qaaday ama waxyeelay oo baabi'iyey ama inuu markaa cid wax ku yeelay ama cid dilay ama wax la mida haddaynay ahayn waa itlaaf taasi waxba ma saara aw itlaafin haddii itlaaf ay ku dhex dhacdana lam yasqud idamaanu damaanku dhici maayo oo khata'an hadduu xaq cid kale leedahay ruuxii u baabi'iyo dee qaandhowgii waa saaran yahay wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a waman qatala mu'minan khata'an fataxay raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlih haddii uu cuquubo waajibinayo shaygaa manhiga ahi kaana shubhatan fii isqaatih oo xad xuduuddii ka mid uu ruuxu ugu dhacay jahli xadkaasi waa ka dhacaya lama ciqaabaayo ama khata'an buu ugu dhacay sharaab buu helay sharaabkaa wuxuu moodaayey sharaab iska caadiya inuu yahay waa cabbay markuu cabbay dabadeed khamriga ma aqoon khamri inay yihiin bay markaa noqoto waaba sakhraam ma la xadayaa may xad lagama jarayo mar haddii khata'an arrinkaasi u dhacay ama jahli u dhacay marka almuhim baabka ku saabsan waxyaalaha mubtilaadka ah ama waxyaalaha maxduuraadka ah waxay culammadu geliyaan haddii jahli ama nisyaan ama khata ay u dhacdo min baabi almaxduuraat bay culamadu ku daraan maxaa sidaa loogu kala farqiyey shayga maxduurka ah haddii lala yimaado oo khata'an ama jahlan ama nisyaanan loola yimaado yujcalu wujuuduhu ka cadami waxaa laga yeelayaa jiritaankiisa sidii waxaan jirin oo kale marka shaygii maxduurka ahaa ee dhacay marka laga dhigo jiritaankiisa jiritaan la'aan oo kale laga dhigo ee cadam laga soo qaado wuxuu noqonayaa cibaadadii maxduurkaasi ku dhex dhacay inay sida saxdaa u dhacday maxduurkiina waxaa laga soo qaaday sidii waxaan dhicin ila jahli ama khata ama nisyaan bay ku dhacday marka ahlucilmiga qaarkood mas'aladan tan la ilxaaqinayo waa mawdicu nadar bay agtooda ka tahay ma waxaa la gelinayaa waxyaalaha shuruudda ku saabsan xaggii ma'muuraadka mise waxaa la gelinaya xaggii maxduuraadka bacdu ahlicilmi waxay geliyeen xagga maxduuraadkay geliyeen qaacidadana saasay ku daliiliyeen waqtigaa dhaceelka aynagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk